rab اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaaraka clى nabiyina mxamedi wclى alihi وaصxaabihi ajmaciin jamcu taksiir afcilaة afculu uma ficla uma taafcaalu jumuucu qila wbacdu dii bikahrati wadcan yafi kaarjulin wاlcaksu jaءa ka sufi lfaclin isman saxa caynan afculu walirubaaci isman ayda yujcalu in kaana kalcanaaqi wadiraaci fii madin wata'niiin wacadi laxrufi wagayru maa afcuulu fiihi muarid min aulaai sman biafcalin yari wagaaliban agnaahumu ficlaanu fi fucalin ka qowlihim sirdaanu fismin mudakarin rubaaciyin bimad aaliin afcilatu canhu muarad walzamhu fi facaalin aw ficaalin musaaxibay tadciifin aw iclaalin ficlu linaxwi axmarin waxamra waficlatun jamcan binaqlin yudura wafuculu lismin rubaaciyin bimad wasiida qabla laamin iclaalan faqad man lam yudaacaf ilacami dulif wafucalun jamcan lifuclatin curif wanaxwi kubraa walificlatin fical waqad yajiiu jamcuhu calaa fucal fii naxwi raamin dutiraadin fucala shaaca naxwu kaamilin wakamala facla liwasinka qatiilin wazamin wahaalikin wamayitun bihi qamin jamcu taksiiri hada maxaluh afcilatun iyo waafculu iyo uma ficlatun iyo uma taafcaalun afartaasi jumuucu qilatin yaraan jamaceeda wey halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka raxmat ullaahi calayhi jamcu taksiir jamcu taksiir waxaa loo yaqaanaa maa tagayara binaau mufradihi jamac mufradkii bedel lagu sameeyey jamacnimada ay tusinayso jamacnimada waxaa u keenay mufradkiisa ayaa tabdiil lagu sameeyey tabdiilkaa lagu sameeyey ayaa jamacnimada u keenay kaa ayaa waxaa loo yaqaanaa jamcu tagsiir bedelka lagu samaynayaana lix qeyb ayuu u qaybsamayaa mufradka bedelka lagu samaynaya lix qeyb mid un wey in xarakada oo keli a ah loo bedelo mufradka qaabku u xarakaysnaa baa xarakadii laga bedelay sida asad oo lagu jamciyey usdun asadun waa hal libaax usdunna libaaxyo badan weeye xarakada loo bedelay keliya ayaa jamcnimada keenay naqsi lagu sameeyey xaraka lagama bedelin waxba kale laguma samaynin hal xarafaa laga xadfi jamcnimada waxaasaa keenay tuuqaamatin daacashiirka weeye dib la jamcinayo taadi un baa laga gooya khalaas jamc buu noqday ziyaado oo keli ah inay keentaa laga yaabaa jamacnimada sida sin win sinwun laba laanoo isku jirid ka soo baxa loo ayaa loo yaqaana dil la jamcinayo sinwaanun alif iyo nuuna lagu siyaadiyay jamacku noqday waxaa dhici kartaa tabdiilu shakli wa ziyaadoo wada socda sida rajul rijaal rajulun qaabku u xarakaysnaana waa laga bedelay markii la jamcinayey xaraf aan waagii hore ku jirinna waa lagu daroo alif ayaa dhexda looga daray rijaalun waxaa suurowdaa tabdiilu shakli iyo nuqsaan wada socda in la isugu daro sida kitaab iyo rasuul iyo marka la jamcinayo kutub xadaf ayaa lagu sameeyey xarakadiina waa laga bedelay saddexdaba in la isugu daraa suurowdaa tabdiilu shakli ziyaado iyo nusqaan sida ghulaam oo la jamcinayo ilmaan lagu jamcinayo xadaf ayaa lagu sameeyey xarakadii waa laga bedelay ziyaadana waa lagu daray waxaasay jamcu tagsiir u yaqaanaan jamcu tagsiirkaa wuxuu khilaafsan yahay jamcu mudakaru saalim shan wej ayuu ku khilaafaa jamcu mudakaru saalim shan wej ayuu kaga bedelan yahay shantaa wej waxaa ka mid ah jamcu taksiir mudaker iyo mu'anas iyo muxuu ahaa waxoo dhan ayuus yuu ku wada dhacaya jamcu mudakar saalimna dee mudakar keliya ayuu ku dhiciyu khaas ku yahay aaniyan jamcu taksiir mufradka binyadiisu waa inay takhyiir waa in lagu sameeya jamcu mudakaru saalimna mufradka inay badbaadaaba shardi ah inuu badbaado mufradkiisa aalian jamcu taksiir xarakaa la icraabaya jamcu mu'anasu saalimna xaraf ayaa lagu icraabaa raabican jamcu tagsiir nuuntiisa lilidaafa looma xadfo shayaaiina alinsi waljinni baa leyay nuunta lama xadfiy jamcu mudakar usaalimse nuuntiisa lilidaafa loo xadfi khamisan jamcu mudakar usaalim caaqil ayuu khaas ku yahay cidaan caaqil ahayn jamcu mudakar saalim in la jamciyaa qiyaas ma aha jamcu tagsiirse caaqil iyo hayru caaqil waxo dhan ayaa la jamcinaya awjuhda ayay ku kala bedelan yihiin jamcu tagsiir owsaan qiyaas ah iyo owsaan aan qiyaas ahayn ayuu leeyahay owsaantiisa qiyaaska ah. tan aan qiyaaska ahayn dii male daabit lagu koobo owsaanta qiyaaska ah waxaa loo badan yahay sideed iyo labaatan wasan inay yihiin siddeed iyo labaatanka wasan hal wasan mooye toddoba iyo labaatan wasan ayuu musanifka matniga saaray toddoba iyo labaatan wasan ayuu musanifka tiriyey oo matniga u saaray hal wasanna wuu ka tagayoo fucaala wasanka la yidhaahdo ka tagay sukaara oo kale halkaa wasanuu ka tegey toddoba iyo labaatanka wasanuu tiriyey musanifka ama siddeed iyo labaatanka wasan ee qiyaaska ah afar ka mid ah jamculqila iska leh afar iyo labaatanna jamculkahra iska leh jamculqile iyo jamculkarana waxay kale yihiin min alaaa laga bilaabo ilaa cashara qilay u yaqaanaan waa jamac oo mufrad iyo taniya ma aha laakiin way yar yihiin ma badna jamacaasi min ixdaa cashar laga bilaabo ilaa maa laa nihaaya waxay u yaqaanaan jamcu lkara waa jamac fara badan min alaaa laga bilaabo ilaa cashara afar wasan mid unbaa lagu jamcinaya oo afarta wasana halka uu ku qoray weeye min ixdaa cashar laga bilaabo ilaa maa laa nihaayana owsaanta dambeu keeni doono ayaa lagu jamcinayaa sidaasi jumhuuru sarfiyiin sida ay wataan wey bacdi sarfiyiin ka midoo sacdudiini taftahzani uu ka mid yahay ayaa waxay leeyihiin jamculkara iyo jamculqila isku meel ayay ka bilowdaan oo saddex jamculkarana wuu ka bilowdaa jamculqilana wuu ka bilowdaa jamculqilaha toban ayuu ku eg yahay jamculkarana maa laa nihaayuu noqonayaa mabda'ay isaga mid yihiinee intihahay isku khilaafayaan bacdi baa sidaa leh laakiin qoolka loo xoog badan yahay waa qoolkaa hore musanifka raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay afartan wasanee halka uu ku sheegay jamculqila iska leh oo alaaa laga bilaabo ilaa cashara lagu jamcinayaa sidaa ayuu u jeedaa sideedana sarfiyiinta jamcu tagsiir marka ay ka hadlayaan laba qaab mid unbay uga hadlaan labadaa qaab qaab uu musanifkaa maray oo jamaca wasankiisa in la sheego afraadda u qiyaaska ina la raaciyo la yidhaahdo afcul waa jamcu tagsiir afcul waxaa ku yimaadaa intaas oo mufrad sidaa in la yidhaahdo waa dariiqa musanifka uu maray iyo dariiqaa dariiq ka bedelanoo mufradka inta la sheego mufradkaa inta jamcu ku imaanaya la mariyo maal faclun mufradkii ku yimaado in la yidhaahdo afcul buu ku imaanayaayo ficaal buu ku imaanayo fucuul buu ku imaanayo sidaa loo tiriyo labadaa qaab ayaa jamcu taksiirka iyo afraadda ku timaada loo tiriyaa musanifka qaabka hore ayuu maray asagaadna moodaa inuu sahlan yahay oo jamcu tagsiirka wasankiisa inta laguu sheego wasanka inta mufradee ku imaani la raaciyo marka waxaa dhici karta hal mufrad wasanka inuu ku yimaada kaana ku yimaada kaana ku yimaadaa dhici karta sida musanifka waa aan ku arki doonno tirinta uu tirinayo afcilatun afculu uma ficlatun afcilatun waa mubtada waana calam oo wasankuu calam u yahay baa la yansarif weeye marka waayo ta'niina wuu wataa taau ta'nii calamna weeye afculuna waa la mid wasnulficli iyo waxaa ku sugan calamnima afculu muusan tanwiininin laakiin afcilatun wuu tanwiiniyey sababka waxaa weeyaan linadmi hadduu tanwiinta ka ilaaliyo dee ka jebi lahaa si uusan u jebin ayuu u tanwiiniyey maa laa yansanif dabayaaqadiisana waxaan ku soo marnay walidiraari ow tanaasubin surif dulmanci walmasruufu qad laa yansarif ismigii maa laa yansarifka ahaa munaasibo iyo daruuro darteeda in loo sarfin karo afcilatun wasankaa iyo wa afculu iyo uma ficlatun iyo umata afcaalun jumuucu qilatin yaraan shabeeceeda wey wa bacdu dii bikaratin wadcan yafii kaarjulin waalcagsu jaaa ka sufi wa bacdu muwaasanaati dii owsaantan waxyaabaha u wasnoomo qaar ka mid ah yafi wuu oofini bikaratin karuu oofini wadcan min jihati dejin ayuu ku oofini ka arjulin weeye walcagsuna jaaa wuu yimid ka sufiyi weeye halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka afar wasanoo jamculqilla uu leeyahay ayuu sheegay afartan wasanee jamculqilaha iska leh laakiin waxaa dhici karta marmar jamculkahre in loo isticmaalo oo kow iyo toban iyo wax ka badan afcul iyo afcaal iyo afcilatun iyo ficlatun in lagu jamciyo wax dhici kara weeye jamcintaa lagu jamcinayo kow iyo toban iyo wax ka badan owsaantani labay u qaybsami jamculkarihii waxaa ka naa'ib noqday jamculqilaha lafdigiisan wuxuuna kaga naa'ibu noqday wadcan xagga dejinta oo carabtii luqada laga soo gaaray lafdigani jamculqilaba weligii uma ayaan dejinine jamculkara unbay u dejiyeen marka qiladiisa iyo karadiisa labadaba ee jamculkarahan baa loo isticmaali sida rijlin jamci baa lagu yidhi rijlin afcul waxaan ahayn laguma jamciyo oo arjul waxaan ahayn laguma jamciyo kun lugood hadday yihiin xataa arjulun baa lagu jamcinaya sababkana waxa weeye carabtaa waxayan u dejinin lafdiga rijli ah mufradka rijli ah arjul jamcaan ahaynba uma ayan dejinin jamculkaro uma ayan dejinine jamculqilaha arjul keli ayay u dejiyeen marka jamculkarihii la isticmaali lahaa waxaa ka naaiba jamculqilahana arjul ah xagga wadciga iyo dejinta ayuuna kaga naa'ib yahay sidaa cagsigeed waxaa dhici karaya lafdi mufrad inay u dejiyaan carabta u isticmaalaan jamculkara oo keliah jamculqilana ayaanba u dejinin mufradkan jamculqila weligiiba looma dejinin jamculkara unbaa loo dejiyey hee saddex iyo toban intaa u dhaxayso in la sheega haddii la doono jamculkara unbaa lagu sheegi sababtoo ah jamculqil uusan lahayn sida rajul jamci rijaalaadku jamcinayo ficaala ficaallo waan arki doonnaa inay jamculkaru ka mid yahay waayahay rajul jamcu qilaba uma ayan dejinin mar haddayan u dejinin saddexdii nin iyo tobankii nin iyo intii u dhaxaysay marka la sheegayo rijaal unbaa lagu sheegi jamculqilaha ayaa lagu sheegi waxaan ujeedaa jamculkaraha ayaa lagu sheegi jamculqilaan loo dejinin sidaa waa mid waxaa kaloo dhici karta lafdigani mufradkani jamculqilo iyo jamculkara labadaba inuu leeyahay waa wax dhici karo jamculkarana wuu leeyahy jamculqilana waa leeyahay laakiin waxaa suurowdaa fii bacdi alaxyaan jamculqillaha meeshiisa in la isticmaalo jamculkara jamculkara meeshiina la isticmaalo jamculqila oo jamculkarihii jamculqila ka naa'ib noqonayaa isticmaal weeye marka wadcan ma aha miaal kalbin yaad rabtaa inaad sheegto jamculqiluu leeyahayoo aklub waa jamculqila jamculkarana wuu leeyahayoo kilaab waa jamculkara saddex eeyaad kilaab u isticmaashay haadihii kilaabun baa kilaabun mufradkeedoo kalbin ah jamculqilla wuu leeyaho aklub buu lahaa aklub meeshaad isticmaali lahayd ee aad kilaab isticmaashay jamculkarahan kilaab wuxuu naa'ib ka yahay jamculqila isticmaalan buuna naa'ib kaga yahay wadcan ma aha waad isticmaashay wey macnihi sidaa cagsigeedana way dhici karta intaasu ujeedaa waxaa musanifka lagu bushinayaa xoogaa yar wa bacdu dii bikaratin wadcan yafii ka arjulin waa siduu u sheegay walcaksu jaa cagsi inuu yimaadaa surowdaa misraaca hore wa bacdudii bikaratin wadcan yafiida wuxuu ku sheegay jamcu qilaha inuu ka naa'ib noqonayo jamculkara oo jamculkara meeshii mufradka lagu sheegi lahaa jamculqila in lagu sheego sidaana ay tahay niyaabatan wadcan arjulka uu ku miiaalayaad ku garani oo arjul jamculqila mooye jamculkaraba male walcagsu jaaa wuxuu noqonayaa waxaa suurowdaa jamcuqilo meeshaad isticmaali lahayd jamculkara inaad isticmaasho oo lafdigan jamculkara mooye jamculqilaba looma dejinin niyaabatan wadcanna weeye sidii horoo kale niyaabatun isticmaalan ma aha taa sax weeye miaalkiisaa sahalliyey ka sufi safaatunoo dhagaxa sibsibka ah jamculkaruu leeyahay jamculqilana waa leeyahay asfaaun waa lagu jamciyaayo jamculqilihiisa weeye waa afcaal sufiyunna waa jamculkarihiisoo fucuul ah sufuuyun buu ahaayo wowdii baa ya loo bedelay damihii ka horreeyana kasra loo bedelay labadii yana waa la isku idqaamay fucuul weeyaano waa jamculkara taa wuxuu noqonayaa niyaabatan isticmaalan buu noqonayaa niyaabatan wadcan ma aha waxaadna moodaa walcagsu jaa'adii uu lahaa cagsiga uu sheegaya markii hore waxaa lasoo sheegay jamculqilo naaib noqday jamculkara ka naaib noqday wadcanna kaga naaib noqday kana jamculkaroo naaib noqonaya jamcqilo ka naaib noqonaya wadcan kaga naaib noqonaya inuu u wadaad moodaa asufida uu miitaaliyaa waxoogaa hallaysay marka in la yidhaahdaa fiican qaybta dambe wuxuu u jeedaa niyaabatan isticmaalan ee niyaabatan wadcan maaha wa bacdu muwaasanaati dii saddexdan waxyaabaha u wasroobo mid ka mid ah yafii wuu oofini bikaratin karuu oofini isagoo jamculqilo lafdigii uu yahay ayuu wuxuu oofinayaa kara wadcan min jihati dejin ayuuna u oofini ka arjulin weeye waa jamcu rijlin walcaksu cagsina jaaa wuu yimid oo jamculkara laga yaabaa jamculqilo inuu oofiyo ka sufiyi weeye dhagxaantii sibsibka ahayd lfacli isman saxa caynan afculu walirubaaci isman ayda yujcalu in kaana kalcanaaqi wadiraaci في madin wataaniiin wacaddi laxrufi lifaclin ayuu u sugnaaday isman xaaluu ismi yahay ismiga oo saxa asaxay caynan min jihati cayn ka asaxay afculu ayaa u sugnay wayujcalu afcul waa la yeeli lirubaaciyi rubaaci ayaa loo yeeli isman xaaluu ismi yahay aydan noqoday in kaana waa haddii uu yahay kalcanaaqi wadiraac canaaq fii maddin madka haddii uu kala mid yahay iyo wa ta'niisin mu'anasnimada iyo wacadil axrufi calaamada la'aanta wuxuu bilaabay jamculqilaha afartii wasanee jamculqilaha mid walba afraadda qiyaaska ugu timaado wasan walba oo jamculqilo ah afraadda qiyaasnimo ugu timaado tirinteeda ayuu bilaabay musanifka raxmat ullaahi calayhi wasanka u hor usoo hormariya afcul weeye hamsadoo fadxisan fada ay reeban tahay ceynta ay damiisan tahay afculun waa jamculqila jamacaa laba mufradaa ku timaada jamacaasi laba mufrad ayaa ku timid mufradka hore faclun fada ay fadxisan tahay ceentana ay reeban tahay shan shardina laga helay faclun fada ay fadxisan tahay caynta ay reeban tahay shan shardina laga hel yaa ku yimaada shantaa shardi qaar ka miduu musanifka sheegay qaarna wuu ka tegey wasanku facli inuu ku yimaadaa haddii lagu daro shan shardi weeye kaa haddii laga daayana afar shardi bay noqonayan afartaasi waxay noqonayaan lifaclin isman horta waa shardi wasfi waa inuusan ahayne ismi jaamida waa inuu yahay waa shardi saxa caynanna shardi labaad weeye labadaa shardi wuu sheegay faclin haddii shardi laga dhigaana shardi saddexaad buu noqonayaa wuxuu ka tegey fada waa inuu saxiix ka yahay caynta waa inuu saxiix yuu sheega asagu fada lafteeda waa inay saxiix tahay waa shardi saddexaad ama afraad shardi shanaad mudaacaf waa inuusan ahayn oo cayntiisa iyo laamtiisa isku nooc waa inayan ahayn afartaa shardi ama shantaa shardi ayaa loo shardin oo ismi jaamida ceenta kafiyow fa'da kafiyow mudacafna aan ahayn afartaa shardi facligii laga helo waxa uu qiyaasa inuu ku yimaado afcul kalbin aklub falsin aflus in lagu keeno ayaa qiyaasa waa yahay kaa waa mufrad mufradka labaad rubaaci asna afar shardi laga helay rubaaci afar shardi laga helay isna afcul ayuu ku imaanaya rubaaciga ismi jaamide waa inuu yahay wasfi waa inuusan ahayne ismi jaamide waa inuu yahay shardi weeye qabla alaakhirka madda waa inay taallo shardi labaad weeye mu'ana magac waa inuu yahay shardi saddexaad weeye calaamatu ta'niif waa inuusan wadanin afartaa shardi rubaacigii laga helaana afcul ayaa qiyaasu ah sida canaaqin acnuq diraacin adruc lagu keeno labadaa mufrad ayaa afcul ku yimaadaa qiyaas ahaan sidaa ayuu jeedaa lifaclin ayuu u sugnaaday mufradka facliga ah. isman xaal uu yahay ismiga oo saxa asaxay cayna min cayn afculu jamca afcula yacnii jamcan afcula waxaa ku imaanaya mufrad faclin ku yimid isla markaana saxa ismi jaamidu waa inuu yahay saxa caynan wafaa'an ku dar fada waa inuu kafiyow yahay walam yudaacaf fada waa inuu kafiyow yahay mudaacafna waa inuusan hayn laamta inuu kafiyow yahay shardi ma aha oo dabyun iyo dalwun iyo afcul ayaa lagu jamcinaya laakiin iclaal ayaa gelayaayo cayntii damisneeda kasrismi si laamta ayan wow u noqonin laa ismi mucraboo wow u dambeeya lama ogola si ayaan taa u dhicin ayaa waxaan leeyahay ayuu noqon lahaa wowdii ayaa loo bedelayaa damihiina kasraa loo bedeli adbin iyo sida ayuu ugu imaanaya afculu wasanka lifaclin ayuu u sugnaaday facligoo isman ismi ah ismiga oo saxa asaxay caynan mijahati cayn wafaa'anna ka asaxay walam yudaacaf wayujcalu waa loo yeeli wasankii afcul ahaa lirubaaciyi rubaaci ayaa loo yeeli isman xaaluu ismi jaamidan yahay in kaana waa haddii uu yahay kal canaaqi wadiraac canaaq iyo diraac oo kale waa haddii uu yahay oo muxuu kala mid yahay fii maddin maddada qabla qablaalaakhir ka taalla iyo wa ta'niiin mu'anasnimada iyo wa caddil axruufi xuruufta tirsigeeda wuxuu u jeedaa ee mu'anas calaamad aan lahayn waa inuu yahay ilaa diraac iyo canaaq ta uma dambayso alifu ta'niina uma dambayso calaamad ma leh calaamad la'aan waa inuu yahay isagoo mu'anaa sidaa ayuu u jeedaa wغayru ma afculu fiihi muطrid min aلثulaaث isman bafcali yiri wغaaliban agnaahum waficlaanu fii fucalin ka qowlihim sirdaanu wغayru maa shay hayrkii afculu wasanka afculah mudaridun mid qiyaasoobaya uu yahay fiihi maaga dhexdii min aulaaثiyi ulaai xaal uu yahay isman xaaluu ismi yahay yaridu wuu soo aroori biafcaalin afcal ayuu ku soo aroori wغaaliban waagnaahum naxwiyiin waxaa kaafiyey haaliban fi lhaalibi sida faraha badan ficlaanu wasanka ayaa kaafiyey fii fucalin fii jamci fucalin fucal jamcii ayuu ku kaafiyey ka qowlihim hadalkoodii weeye ay yidhaahdeen sirdaanu jamcu sulad wasanka labaad ee jamculqila waa afcaal afcul ayuu ka soo baxay wasanka labaad waa afcaal afcaal waxaa ku yimaadaa toban mufrad ayaa afcaal ku timaada tobankaa mufrad waa sahlan ismiga ulaaiga ah sidiisaba ismiga ulaaiga ah baabu tasriifaan ugu tegi doonnaa in allahu tacaala wasan ahaan wuxuu leeyahay laba iyo toban wasan laba iyo toban wasan ayuu leeyahay ee wasan ahaan wagayra aakhiri ulaai iftax wadum waksir wasid taskiina aaniihi tacun buu keeni doonaa xarafka ugu dambeeya mooye ismiga ulaaiga ah labadiisa xarafee hore saddexda xaraka saar fadxa iyo dame iyo kasro sagaalay noqonayaan waayo fada marka la fadxiyo caynta fadxi ama dami ama kasri fada markaad damisana caynta fadxi ama kasri ama dami fada marka aad kasrisaana caynta dami ama kasri saddex meelo min eh, saddexay noqonayaan sagaala waxaad ku ziyaadina cayntoo la sukuuniyo fada fadxi ama dami ama kasri cayntana sukuuni saddexdaahee sagaal ku dar laba iyo toban wasan wey laba iyo tobankaa wasan wa ficuulun uhmiila walcagsu iyo qil buu soo wadaa ficuulun fadoo kasrisan ceenta ay dabisan tahay muhmal wey lama isticmaalo wax jira maaha oo carab ma isticmaasho walcagsu yaqil fadoo la damiyo ceynta la kasriyaana ismi wuu ku yaryahay liqasdihim takhsiisa ficlin bifucil waxay rabaan ficli majhuula inay ku khasisaan oo ficliga majhuulka ulaaiga fucila ku yimaadaa ismi marka fucila kuma keenaan haalib labadaa wasan wasan waa muhmal wasanna waa qaliil xagga u laba-iyo tobankii wasan xaa soo haray toban wasan soo maahan tobankaa wasan hal wasan oo ka mida ah, afculaa qiyaas u ahaa waa kii aan haddeer soo sheegnay lifaclin isman saxa caynan afculu facli afculu ku imaanayay laakiin shuruud buu lahaa tobankaa wasan iyo wixii afcul ku yimid facligii shuruudda laga helaye afcul ku yimid mooyee sagaalka wasanee kale afcaala u qiyaasa sagaalka wasanee kale dhammaan afcaal in lagu keenaa qiyaasa sagaalkaa waxaad ku tobnayni faclin oo shuruudii laga waayey faclin fa'duu ka jiran yahay oo kale weeye ama cayntuu ka jiran yahay ama ee muxuu ahaa mudaacaf weeye oo barrin oo kale weeye abraar lagu keeno waxaad ku daraysa sagaalkii wasankaa shuruuda laga waayey tobankaa wasan ayuu afcaal qiyaas u yahay waayru maa afculu fiihi muarid min aulaaisman biafcali yarid sidaa ayuu ujeedaa alla ilaahi waxaa jiraa buu yidhi musanifka wasanka fucal la yidhaahdo fadoo la fadxiyo caynta fadoo la damiyo cayntana la fadxiyo fucalun ismiga ku yimaado ismiga mufradkee fucalun ku yimaado afcaal waa lagu jamciyaa waxaase haaliban lagu keenaa ficlaan oo jamculkara ah yacnii jamculqillahan afcaali inaan loo isticmaalinee ficlaan oo jamculkahra lagu keeno kaasaa fara badan bacdi ka mid ee afcaal wuu ku yimaadaa waxaase badan ficlaan inta ku imaanaya sida surad shimbir magicii weeye sirdaan lagu jamciyo nuqar shimbir magicii weeye laftii niqraan lagu jamciyo ayaa haaliba ah in afcaal lagu jamciyaana way dhici kartaa sida ayuu ujeedaa waayru maa hay eyrkii afculu wasanka afculahi muaridun mid qiyaasoobaya uu yahay fiihi maaga dhexdii min aulaaثiyi ulaai xaal uu yahay isman xaaluu ismi yahay yaridu heyrkaa wuxuu ku soo aroori biafcaalin afcaal ayuu ku soo aroori wagaaliban waaghnaa waxaa kaafiyey hum sarfiyiin waxaa kaafiyey haaliban fi lhaalibi sida faraha badan waxaa kaafiyey ficlaanuu jamcu tagsiirka jamculkarahaasaa kaafiyey fii fucalin fii jamci fucalin mufradka fucal ee jamciisa ayuuna ku kaafiyey ka qowlihim hadalkoodii weeye ay yidhaahdeen sirdaanu jamcu surad surad markay jamciyanayeen ay sirdaan ku jamciyeen fismin mudakarin rubaaciyin bimaaliin afcilatu canhum arad walzamhu fii facaalin ow ficaalin musaaxibay tadciifin ow iclaalin afcilatu wasanka idarada wuu qiyaasoobay canhum sarfiyiin xaggooduu ka qiyaasoobay fismin ismi ayuu u qiyaasoobay ismiga oo mudakarin mudakara ismiga oo rubaaciyin rubaaci ah ismiga oo bimadi aaliin aali maddadii ku dheehan walzam laazim hu afcilatun laazim fii facaalin ow ficaalin u laazim musaaxibay tadciifin tadciif kuwa lala saaxiibiyey xaal ay yihiin aw iclaalin ama iclaal lala saaxiibiye wasanka saddexaad ee jamculqilla uu leeyahay waa afcilatu waa kii uu ka bilaabay markuu tirinaya afcilatun afcuulu uma ficla afcilatun hal mufradaa ku yimaada afcilatun hal mufradaa ku yimaada mufradkaana waxa weeye rubaaci qabla alaakhirka madda ay u taallo rubaaci qabla alaakhirkiisa ay maddo taallo bishardi rubaacigaasi mudakar waa inuu u sugan yahay ismina jaamidana waa inuu yahay ismi jaamida waa inuu yahay mudakarna waa inuu usugan yahay ayaa shari ah waa yahay waxaan soo marray wasanka afcul ah laba mufrad ayuu qiyaas u ahaa mid ulaai buu ahaayoo facli buu ahaa kan labaad wuxuu ahaa rubaaci qabla aakhirka madda ay taallo islamarkaana mu'ana usugan kaa kiisi mudakarka ahaa kan afcul lagu keenayey mudakar mu'ana buu ahaayee mudakarkiisa afcilatu ayaa lagu keenay sidaa u galo walzamhu fii facaalin ow ficaalin wuxuu u jeedaa laba sharti haddii mufradkaa laga helo mufradka rubaaciga ee qablalaakhirka madada ay taallo mudakarkana u sugan laba sharti haddii laga helo afcilatu jamcaan ahayn maba lagu keeno xataa jamculkahra male afcilatu jamcaan ahayn maba lagu keeni karayo labadaa shardi waxaa weeye madada qablalaakhirka taalla alif waa inay tahay wow haddii ay noqoto madada ama ya ay noqoto afcilatu buu ku yimaadaa si kalena waa u imaanaya ee madadu alif haddii ay noqoto shardi weeye shardiga labaadna mudaacaf uu noqdo ama muctalulaam waa mudaacaf caynta iyo laamta isku nooca ama laamtu ka jiran yahay afcilatu waxaan ahaynba laguma keeno miaal imaamin oo kale wey imaamin madada waa rubaaci qabla aakhirka madda ay taallo madadana waa alif waana mudaacaf caynta iyo laamta laba miim wey a'immatin waxaan ahayn laguma keeni karayo weliba aima hamsada dambeeya in loo bedelaa laazim noqon doontayo baabulibdaal ayaan arki doonaa aimatin in lagu keenaa laazima waxaa la mida ah qibaain waa muctalulaam aqbiyatin waxaan ahayn laguma keeni karo fanaanin afniyatin waxaan ahayn laguma keeni marba mudaacaf haddii uu noqdo ama muctalulaam uu noqdo ribaaciga qablaakhirka madada ay u taa leeyahay mudakarka u sugnaa isla markaana madada ay alif tahay afcilatun waxaan ahayn laguma keenayo sidaa ayuu ujeedaa afcilatu wasankaa idarada wuu qiyaasoobay canhum sarfiyiin xaggooda ayuu ka qiyaasoobay fismin ismi ayuu u qiyaasoobay ismiga oo mudakarin mudakara ismiga oo rubaaciyin rubaaci ismiga oo bimadi aaliin aali madadii ku dheehan walzam laasimhu afcilatu waxaad u laasimtaa fii facaalin ow ficaalin yani madada alifu ujeedaa fada xaraka kastaba ha saaraato musaaxibay taciifin taciifku waa lala saaxibiyey xal ay yihiin laba lala saaxibiyey ow iclaalin ama cilaalaba lala saaxiibiye xal ay yihiin fuclun linaxwi axmarin wa xamraa wa ficlatun jamcan binaqli yudra fuclun fa'da la godo caynta la sukuuniyo jamacaasi linaxwi axmarin wa xamraa ayuu u sugnaaday wa ficlatunna yudraa waa la ogaani jamcan jamacnimaa lagu ogaani binaqlin soo raritaan xaal uu ku dheehan yahay baydkani laba jamac ayuu sheegay iyo labadaa jamac afraadii ku imaanaysay hal wasanoo jamculqilaah iyo hal oo jamculkara jamculqilaha afar wasan ayuu lahaa saddex ka mida waa soo sheegay kii afraad intuusan sheegin ayaa wuxuu sheegay jamculkarihiioo afar iyo labaatan wasan ah wasankii u horreeyuu bilaabay jamculkara wasankii u horreeyuu bilaabay misraaca horuu ku sheegay misraaca dambena jamculqilaha wasankii ka dhinnaa ayuu sheegay marka waxaa fiicnayda laleeyahay beydka labadiisa misraac inuu isdabamariyo oo misraaca dambe uu soo hormariyo misraaca horena u dambaysiiyo si jamculqilaha uu isu raaco jamculkasrana uu isu raaco mase uusan yeeline hal wasanoo jamculkasra eh, ayuu soo hormariyey kadibna halkii wasanee jamculqilaha u dhignaa ayuu sheegay wasanka jamcul jamculkar wuu soo hormariyey waa fadoo la godo caynta la sukuuniyo fulun fulun waxaa ku yimaada mudakar calaa wasni afcal ku yimid iyo muana calaa wasni facla uu ku yimid mudakar calaa wasni afcal ku yimid iyo muana calaa wasni facla uu ku yimid ha islahaadeenoo mudakarka iyo muanadka ha islahaadeen sida axmar xamraaw oo kale ama ha kala ahaadeen oo lafdigan mudakarkee afcal ku yimid muanaba male ee muanakan faclaau ku yimid mudakarba male waxoo dhan fuclun ayaa lagu jamcin alla ilahi waxaan fuclun lagu jamcin karin mudakar afcal ku yimid muanana leh muanakiisa faclaau hadduusan ku imaanayninee si kale ku imaanayo fuclun laguma jamcinayo sidoo kale muana faclaau ku yimid mudakar hadduu leeyahay mudakarkiisana afcal uusan ku imaanayni asna laguma jamcin karo ee waxaa la doonayaa mudakar afcal ku yimid mu'ana hadduu leeyahay mu'anadkiisa facla waa inuu ku yimaadaa ama mu'ana waa inuusan lahaynoo khilqe iyo abuuritaan ahaan waa inuusan ulahayn sida akmar oo kale akmaru dakarka inta hore ruuxa weynaa akbar la yidhaahdaa he mu'anadba mana waay dakarka hore ma jireen waayahay kumrunaa lagu jamcinaya aadar ayaa lamida ah ninka sheelada le aadaru udrun ayaa lagu jamcini muana male labadaa laf muana hadduu leeyahaye faclaa uu ku yimaadana waa lamidoo amar xamraaw abyad waxaan ujeedaa axmar xamraaw xumrunaa lagu jamcini aswad sawdaau suudunaa lagu jamcini waayahay muanaka faclaau ku yimaadana fuclun ayaa lagu jamcini bishardi mudaker afcal ku yimaadaa waa inuusan lahayn macnaha mudaker eh, aan afcal ku imaanayni waa inuusan lahayn macnaha mudaker wuu leeyahay mudakerkiisa afcal ku yimaadaa sida axmed xamraaw oo kale xumrunaa lagu jamcin ama mudakerba maleh muana mooye mudaker maleh sida rataau aflau rataau islaanta dee cuban baa la yidhaahdaa nin rataau lama yidhah radka kama suuroobo rutqun yaa lagu jamcinaya warkaa waayahay aflau islaanta gees u eg meesha uu ka soo baxo ayaa waaa la yidhi ama wax sheelo weeg ay ka soo baxdo yaa cafla u la yidhaahdaa cuflunaa lagu jamcini muanana male ah, mudakr malahan ujeeda muanaka mooye mudakr male sax wey fuclun mufradkaasaa ku yimaada mufradkaasi fuclun inuu ku yimaado sidaana loo daayo waxay dhici caynta hadduusan ya kaga jiranayn fuclun caynta hadduusan ya kaga jiranayn fuclun ayuu ku imaanayaa fuclinta ayaa loo daayay hadduusan caynta ya kaga jiran yahay damihii fada saarnaa waa la kasrini si ay yada u nabadgasho fada damihii saaraa ayaa la kasrinaya sida abyada jamci baa lagu yiri biydunaad ku jamcini bayudun kuma jamcinaysa damihii baad kasre u bedeli baabulibdaal ayuu musanifka ku keeni doonaayo wayuksaru lmadmuumu fii jamcin kamaa yuqaalu hiimun cinda jamci ahyama buu keeni ahyam jamci hiin baad ku keeni abyad biidin ayaad ku keeni kaa waa jamculkara hal wasan jamculqilaha wasankii ka laabnaa ayuu ku daray ficlatun ficlatun musanifka wuxuu sheegay afraadda ku timaadaa dhammaan waa sama qiyaas male dhammaan samac weeyaanoo carab wixii laga maqlay unbaa la dhegaysanaya afraad loo qiyaasanayaa ma jirto afraadda qiyaas samaac ahaan loo maqlayna waxaa ka mid yahay sabiyin oo sibyatun lagu jamciyo hulaamin hilmatun lagu jamciyo thawrin hiiratun lagu jamciyo waxyaabahaasala nadmi yara waxaa jira lagu jamcinaya afraadda sabac ahaan bal waa soo qori doonaa insha allah fuclun wazaka linaxwi axmarin waxamraa ayuu u sugnaaday wa ficlatun jamculqilahaas ficlaana yudraa waxaa lagu ogaanay jamcan jamac inuu yahay binaqlin soo raritaan carab laga soo raray ayaana lagu ogaanaya wallahu aclam sal allah wslam